يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان cilmulacdaadka waan ka hadalnay tirooyinka kow laba saddex afar waxay aaminsan yihiin tirooyinkaas inay sir xambaarsan yihiin sirtaasoo miftaax u ah asraarta ilaahay ku maamulo kownkiisa yaa qowmanaa hubbuu linasri ilaahikum wanabiyikum washariicati alixsaani acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim bismi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم آمين يا رب العالمين آمين إخوتي الأعزاء weli waxaynu ku dhex jiraa silsiladdii aynu kaga warramaynay caalam asixr washacwada dunidan qeybta sixirka iyo khuraafaadka iyo wixii la halmaala iyo farsamooyinka ay isticmaalaan iyo khidadaha ay adeegsadaan iyo iimaaniyaadkooda iyo waxay ka aaminsan yihiin sixirkooda ayaynu ku dhex jirnay waxaynu taagnayn haddii ay la xasuusataan iyadoo ay leeyihiin sixiroolayaashu kutubtoodana ay ku qoran tahay asmaada rabbi subxaanahu wa tacaala jala jalaaluhu waxaa ku hoos qarsoon isam kastoo asmaada ilaahay ka mid ah ismun acdam oo haddii ilaahay lagu baryo ilaahay aanu radinaynin fii kulli ism oo min asmaa'i illaahi alxusnaa ka mid ah fiihi ismun min asmaa'i alcudmaa waa kii soo yidhi qaala kahiiru minhum in badan oo xukamada ka mid ah ereyga xukamada waxay uga jeedaan markay isticmaalayaan fannigan sixirka kuwa adeegsadee yaqaana bay xukamo u yaqaaneen iyagu dhexdooda wuxuu yidhi kullu ismin minhaa asmaa'da ilaahay mid kastoo ka mid ah waxaa ku dhex jira ismun cadiimun magac aad u weyn fii xaqi man waafaqahu wa taqaraba aw dacaa bihi waxaana helaya cid kasta oo isamkaa adeegsata oo ku ducaysata oo ilaahay ugu dhowaata intaas markuu yidhi ayaa haddana wuxuu tilmaamayaa ismul acdam kan asmaa'da ku qarsoon dariiqada lagu helaa waa dariiqadee waxay yidhaahdeen marka wajacaluu lidaalika sabcata wasaa'ila ismul acdamka haddaad doonayso inaad haleesho toddoba dariiqo midkood unbaad ku haleeli doontaa toddobadaa dariiqo mid ka mid ah haddii aad baratood isticmaasho ismul acdamka waad helaysaa toddobadii dariiqo ayaynu habeenkii dhowaay aan ka hadallay qayb ka mid ah cilmulacdaadka waan ka hadallay tirooyinka kow laba saddex afar waxay aaminsan yihiin tirooyinkaas inay sir xambaarsan yihiin sirtaasoo miftaax u ah asraarta ilaahay ku maamulo kownkiisa arqaamta iyo arqamadaas waa asraar buu ilaahay geliyey bay idhaahdaan sir baa xambaarsan yihiin mar allaaliya markaad arqaamta iyo tirooyinka aada garaacdood isticmaashana waxaa kuu soo baxaya sirta ilaahay uu ku isticmaalo adduunyadan ee uu ku kala wado waxaa kaloynu soo hadalnay lxuruuf xuruuftan aynu dhiganay abjadiyaadka abjad hawas xuti ama alif ba tatha siddeed iyo labaatanka xaraf ee carabiga ah ayaa waxay aaminsan yihiin inay xambaarsan yihiin sirun min asraar illaahi oo ay ku siin karaan kayfiyada ilaahay adduunyadan u maamulo waataan markaa ka hadallay habeenkaasoo waxaynu nidhi maanta inaa ila fahmi kartaan way sahlan tahay sida xuruuf la garaaco ama nambaro la garaaco ay dalab iyo jawaab markiiba kuugu soo celin karaan oo iminka haddaynu eegno maalan haddaad mawjadahan <clears throat> internetka gasho ood xarfo googo-aan ku qorto c n n haddaad ku qorto waxbaa kaaga soo boodaya w h c haddaad ku qorto ujeeddo kalea kaaga soo boodaysa caynkaasoo kale arqaamtan hadda waydinka yaqaano haddaad telefoonka afar ramqam garaacdo mid gaaruu ku dhacaya haddaad shan garaacdo mid gaaruu ku dhacayaa haddaad koob iyo toban garaacdo meel kaluu qabsanayaa isla markaaba jawaab jawaabbaad helaysaa marka waxay yidhaahdaan arqaamtana sir ku jirta oo tiradii aan ka wado xarfahana sir baa ku jirta waxa kaloon ka hadalnay waxaa la yidhaha awqaaf awfaaqda al awfaaq awfaaqduna waa wixii habeenkii dhoweyda aynu samurada kaga shaqeynaynay ee murabacaadka iyo musadesaadka iyo mukhamasaadka iyo tirooyinka godadka leh ee aynu maca xisaabaadkii aynu ku buuxinay haddii ala idhaha xuruufta soo wad soo wad ujeeddada markaa toddobadan masalo midkaad barataaba awoodda ilaahay dunidan ku isticmaalo mid la midabaad yeelanaysaa bay yidhaahdeen shuf hada alkufr subxaana allah wa calaa hada alculuum shan toddobadan cilmi ee sirtu ku jirto ee ismul acdamka laga helo hee madaaru tasriifi bisiri alkhaaliqi fi lmakhluuqaat waa udubdhaxaadka ay ku wareegto qaabka uu ilaahay u maamulo uumiyihiisa oo dhan haddaad asraartaa ogaato inta ilaahay maamuli karaad maamulaysaa bay aaminsay waxaanay kaaga dhex muuqanaysaa casharada caawa aan soo wadno toddobadaa dariiqo mid allaaliya midkaad u banbaxdeed barataa wuxuu ku siinayaa sirta ilaahay dunida iyo uumiyaha ku maamulo ayaad heli doontaa halkaasaynu ka amba qaadaynaa aragtideenna waad arkaysaa kolka dariiqa uu isticmaalayo saaxirku inay tahay fariintii ibliis uu u waxyooday ay qoraalka ku sameeyeen ibliis wuxuu og yahay nuqdada iyo goldaloolada bini-aadmiga iyo meelahay u nugul yihiin halkaasuu ka abbaaraa marka uu hadimaynayo shirqoolayana waxa uu ku hadimaynayo magaca saxiixa uma isticmaalo ee magac qurux badan ayuu u adeegsadaa inay taasi mar iyo laba iyo saddex iyo weligeedba jiri doontana ilaahay isagoo og ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimkaa uu inoogu soo sheegay oo inoogaga digay inuu ibliis waddadaa mar dambe siduu aadam iyo xaawo calayhim salaatu wassalaam sida uu u hadimeeye u shirqoolay inaynaan inana dabinka mar labaad aynaan ugu dhicin baa ilaahay inooga digay waxaanuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi subxaanahu wa tacaala fii suurati alacraaf toddobiyo labaatan yaa bani aadama yaa bani aadama laa yaftinannakum shayطaanu kamaa akhraja abawaykum min aljannati yansicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw'aatihima inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahum inaa jacalna shayaadiina awliyaaءa liladiina laa yu'minuun ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu inooga warramay ibliis inaanu marnaba ka habsaamaynin marnaba aanu uga turaynin ilmo nebi aadam inuu huga ka dhigo mar wuxuu ku odhanayaa caqiidadaada iibi mar wuxuu ku odhanayaa cibaadada ka tag mar wuxuu ku odhanayaa si aan kuugu shaqeeyo bannaanka u baxo isqaawi mar wuxuu ku odhanayaa gudaafadaha ku xaroodo halkaa iiga yeedh waxaad rabta aan kuu sameeye marba heer buu kuu taagnaanayaa ilaa marka dambe oo insaaniyaddaba kaa saaro haddaba sixiroolayaashu waxay aaminsan yihiin dariiqooyinkan toddobada ee aan qaar ka mida ka warannay inay yihiin dariiqooyinka lagu isticmaali karo ama lagu ogaan karo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadan aynu arkayna oo u maamulo toddobadaa waddo midkii la arkaaba waxay u baahan tahay bay idhaahdaan nidaam iyo qawaacid la raaco markaad doonayso inaad awfaaqda adeegsato markaad doonayso inaad tirooyinka adeegsato markaad doonayso inaad abjadiyaadka iyo alifba'da adeegsato tallaabo ka horraysa baa jirta bay yidhaahdeen tallaabadaa ka horraysana waxaa la yidhaha bay yidhaahdeen sarfulcummaar sarfulcummaar in albaabka laga saaro guriga laga faaruqiyo xumaarta makhluuq baa inala inala nool oo gurigan iyo masaajidka iyo guryahaba inagula nool jin muslima hadduu yahay iyo malaa'ig xafado ah hadday tahayba xumaar baa laydhaayoo guryahay inala degan yihiin si ay u kacdo burhaantaadu oo dariiqadan aad adeegsanayso ay kuugu shaqayso waa inaad isticmaashaaba yidhaahdeen inaad horta guriga ka saarto wax allaaliya wixii kugula noolaayee malaa'igio wixii la mid a ah. isagu markaa waxay kuugu tilmaamayaan in shayaadiin iyo jin dheeraada laga eryayo laakiin cidda la caydhinayaa waxa weeyaan waa malaa'igtii xafadada ahayd ee ina ilaalinaysay ee ilaahay inoo soo diray subxaanahu wa lahu mucaqibaatu min bayni yadayh wa min khalfih yaxfaduunahu min amri illaah waa in marka hore dhufayskii iyo difaacii malaa'igtee kugu xeraa meesha laga qaadaa si aada iyaga iyo adigu kelidiin isugu soo muruxsataan oo siday doonaan kolkaa ay kaa yeelaan shayaadiinta aada u yeedhanaysaan waxaa la yidhaha sarfu lcummaar erayaha la isticmaalayaa erayadaa la isticmaalayaa waa erayo shaydaaniya oo abaaliis culculus loogu yeedhanayo waxay ku odhanayaan haddaanad faaruqinin guriga oo aanad cidlo ka yeelin kuu kici mayso burhaantu oo kuu yani kuu adeegi maayaan makhluuqa aada u yeedhanayso ee aada doonayso inaad isticmaasho marka waa inaad malaa'igtii ilaahay kuu diray xafadada kuu ahayd ee ku ilaalinaysay waxay ka cadhoodaan ay kaaga tagaan waa inaad samaysaa sida nebigeenuba sheegay afcaal haddii la sameeyo guriga aanay malaa'igi soo gelin soo ma jirto marka guriga ay joogo oo kale maalan malaa'igtu ma soo gasho waa kii malakul jibriil calayhi salaam nebiga intuu la ballamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddana guriga soo geli waayey markii dambe ay yadhoo sariirtiisa ku hoos jira waa kii iska saaray goormuu kani soo galay nebiyullaahi maxamed uu jibriil ku yidhi maxaa kugu dhacay uu yidhi ma soo galo guriga aygu joogo iyo guriga tasaawiirtu taallo waad ila fahamteen guriga lagu aqriyo talaasimtan iyo asmaadan shaydaaniga ah malaa'igtu way ka baxdaa way isbarabixinayaan marka waxay yidhaahdeen waa in marka hore haddaad doonayso inaad barato ama aada isticmaasho ruuxaaniyaadka ama caalamka aada u yeedhanaysaa inay shaqo galaan haddaad doonayso waa inaad guriga faaruqisaa oo malaa'igtii xafadada ahayd ay kaa dareertaa waa askari hubkii laga dhigay oo gacanta taag layidhi marka hubkii iyo difaacii iyo dhufayskii uu ku jiray lagala baxay maxaad u filaysaa markaa cadow adigoo bilaa huba meel cidlaa kaa helay tacaynkaasa ee cidlo joojinta ah ee inay gaarkuula baxaan ah oo xifaadadii ilaahay oo dhan ay kaa dhex saaraan ah ayaa waxay kuugu sheegayaan inaad noqonayso nin karaamaysan oo asraar leh oo wax allaaliya wuxuu dalbadaba markiiba helaya hal adulluka hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla waa nafsa alxikaaya waa sheekadii nebiyullaahi aadam jannada lagaga soo saaraybuu ilaa maanta inala daba joogaa wuxuu maanta yani uu taagan yahay ka xorow oo cidlo ka dhig gurigaaga wax alaaliya wixii malaa'igaha marka waxaa jira bay yidhaahdeen way kala quwad weyn yihiin musarifaaddu asmaa'da ka erida guryaha malaa'igta iyo wixii maxaanku idhaahdaa camcumaarta ah way kala xoog badan yihiin bay yidhaahdaan waxaa ugu xoog badan bay yidhaahdaan mid la yidhaahdo casiimatu waxaa la yidhaahdaa alayqamuushiya casiimatu alayqamuushiya waa toddoba isam oo culculus oo lagu dhawaaqo oo marka toddobadaa eray lagu dhawaaqo guriga ay ka didayaan casaa'imtu maxaanku idhaahdaa malaa'igta oo idili waxaan uga socdaa qaymuushyadan al alayqamonshiya halkee laga keenay markaa qarinayaan halka laga helay buu kuu sheegayaa wuxuu yidhi waqad wujidat haadihi alasmaa'u manquushatun calaa jidaari fircawni min macbadi alkarnak bisaciidi misra erayadan aan kuu sheegaya waxaa laga soo naqilay gidaar ka mida gidaaradii faraacinada gidaar ka mid mida ah, gidaaradii faraacinada ayaa asmaadan laga soo naqilay tasawar waxa diin lagaaga dhigayo ee lagu leeyahay waxaad noqonaysaa awliye ilaahay oo karaamaysan oo markaad sidaa tidhaahdaba malaa'ig baa kuu imanayso ku soo gaadhaysa dabadeedna ujeeddadaadi waxaad rabto oo dhan ayay kuu fulinayaan biaykamuushin ay hamuushin markhamuushin markhaamuushin muushin marashin waa wax aynkaasoo kalea ah. asmaa'da noocaasoo kalea ah markaad aqrido ayaa guriga laga dareeraya malaa'igtu ka dareeraysa dabadeedna gurigii faaruq buu kuu noqonaya adiga iyo waxaa ismudanaya markaa zamaaniyata jahannam cadowgaagii baad markaa isku soo baxsanaysaan markaad isku soo baxsataan shuruud bay ku weydiinayaan kugu xidhayaan mar haddaad dee askari bilaahuba tahayna wixii lagu faraba waad ku qasbantahay marka waxay yidhaahdeen waa in marka hore la sameeyaa tafriiq laga saaro guriga malaa'igta oo dhan dee culayskay leedahay masaladaasina waa fahmaysan markay halkaa waa de qadiyad caqiide ku tacalluqda weeye waa qadiyad diintaada iyo maxaanku idhaha go-aan qaadashadaada oo dhan wax ka bedelaysa weeye waa masalo mar allaaliya markay qamuushkii iyo qamuushkaasi cidlo kaa helaan adaana u yeedhay wax allaaliya waxay doonaan bay kaa samaynayaan marka waxay yidhaahdeen waxaa jira marka dariiqo tii afraad ah dariiqadaas oo lagu noqdo maxaanku idhaahdaa awliyo ilaahay oo haddaad doonto aada duuli karto haddaad doonto waxaad doonto aad geysan karto wax alaaliya waxaad u baahan tahay aada heli karto milyaneer aada noqon karto marka lagu leeyahy milyaneer baad noqonaysaa waa si dabinka laguu soo geliyo oo marka ay go-aanadaadii oo dhan ay iyagu kula qaybsadaan waxay doonaan ay kaa yeelaan isanbuulku odhanayaa kuwanaan soo wada ah intaasoo jeer ku celceli intaasoo jeer markaad ku celceliso waxaad noqonaysaa aqna alaqniyaa bini aadmiga ka ugu hodansan baad noqonaysaa wuxuu ku odhanayaa asmaadan aan soo wada qaarkood haddaad ku celceliso cid kastoo aad u gasho hadduu madax yahay iyo hadduu taajir yahay iyo hadduu sheekh yahay hadduu saqiir yahay waa laguu wada hoganayaa albaab lagaa xidhayaaba ma jiro haadihi khuraafa weli miyaa aragteen sixiroole uun dad kale ku dabanaban oo dabadhilafa mooyaane weli sixiroole sixir intuu isticmaalo milyaneer ku noqday ma aragteen taariikhda laguma hayo lama maqal lamana arag sixiroole adduun haysta waa shaad madowyo weligii waa dullaysan yahay weligii haddii asami lagu celcelinayo milyaneer lagu noqonayo maxay sixiroolayaashu caalamka u qabsan waayeen maxay milyaneerre u noqon waayeen marka waxay idhaahdaan wax la yidhaahdo dacawaad dacwaad alruuxaaniya oo haddaad isticmaashood barato mafaatiixda dunida oo dhan baa midigtaada soo gelaysa dacawaadkaasi aada bay u tiro badan yihiin laakiin dhowr dacwadood ama dhowr eh, casiimo aan idhaahdo ayaa waxay leeyihiin waa kuwa ugu sita oo nolosha oo dhan ku kaafeeya waxaa ka mida bay yidhaahdaan casaa'imta ama ducooyinka ah duco ay yidhaahdaan albarhatiya waa tacaawa aynu dul joogsan doonno haddii alla yidhaahdo albarhatiya midna waxaa la yidhaahdaa aljaljaluutiya labadaasaa ugu sita bay yidhaahdaan midna waxaa la yidhaahdaa addarhuushiya midna sulaymaaniya ayaa la yidhaahdaayo waa khaatimu sulaymaanigiyo waa nebiyulaahi sulaymaan waxyaalihii uu ku adeegsan jiray dabaylaha iyo shimbiraha iyo jinka uu u adeegsan jiray asmaadii uu isticmaali jiray bay yidhaahdaan midna rashiidiya yidhaahdaan midna sabaasiba iyo qaar kaloo badan waxaasoo dhan markaad aqrido waxaad ugu tegaysaa shirkiyaad yuuryuurura oo gaalnimo cad oo sariix ah ayay ka wada hadlayaan asmaadaa iyo ducooyinka ay leeyihiin waa laguu adeegayaa ilaah baa yaab kuu keenaya waxay ka hadlayaan marka markay ka hadlayaan barhatiyada aan u galleen horta ducadan barhatiyada la ydhaa ama asmaadan barhatiyada la yidhaahdo qofkii ugu horeeyey ee alifay lama garanayo qofkii ugu horeeyey ee alifay barhatiyadan lama garanayo ilaa muddo dheeruun in la kala dhexlayay oo la isticmaali jiray ayuunbaa la garanayaa markaasaa waxay tirinayaan fawaa'iddeeda iyo waxyaalaha laga faa'iiday tirinayaan haddaad aqrido kutubahooda meel fogbaha ka raadinne kitaabka aynu u bixinay ay u bixiyeen manbacu usuul alxikma oo habeenadii dhoweydna aynu markhaatiyadeeda soo qaadanaynay marka uu sharxayo risaalad dhan buu ku leeyahay oo la yidhaahdo sharxu lbarhatiya wuxuu sharxayaa barhatiyada waxa la yidhaha sharxayaa intaanu sharaxeeda wadaadkaasi gelin saaxirka ahi uu marka hore kugu soo dhowaynayaa waa dabin laguu dhigayo waa laac laguu daadinayo sida deerada iyo maxaanku idhaahdaa e, e, duurjoogta la dabanayo kale wuxuu yidhi faclam ayuha aalibu ayadanii allahu wa iyaaka biruuxin minhu waxaad ogaataa ayuha aalib ruuxan wax raadinayow anigiiyo adigaba allahayna barbar joogsadee oo ilaahay ruuxdiisa ah inagu barbar joogsadee waxaad ogaataa anna asmaa'a albarhatiyati asmaa'da laydhaa barhatiyadu hiya qasamun mucawalun calayhi waa dhaar iyo wacad la xidhanayo waa qasam iyo wacad iyo dhaar la gelayo oo mucawalun la cuskado min qadiimi zamaan waqti aan dhoweyn baa la isticmaali jiray wa kaana alqudamaau yusamuunahu barhatiyada dadkii hore ee qudamadu waxay u yaqaaneen magaca ah bilcahdi alqadiim magacaasay u yaqaaneen wacadkii hore iyo cahdigii hore waxaa kaloo u yaqaaneen almiihaaq alcadiim miithaaqii iyo heshiiskii aadka u cuslaa waxaa kalooy u yaqaaneen asira almasnuun sirtii la xifdiyey waalkanz almakhsuun iyo qasnada aan dhammaanayne kuu kaydsan waalkibriid alaxmar iyo maxaanku idhaahdaa bahasha lagu idhaahdo meerkurida cas meerkurida cas bay u dhigantaa marka la eego ducooyinka kale waa bahal qaaliya nolosha oo dhan baad gacanta midigta ku qabsanaysaa buu ku leeyahy waqad takallama bihi alxukamaau luwal erayadan aan ku naqashiin doono xukamadii hore ayaa ku hadli jirtay marka xukamo ay leeyihiin mar walba ogow waa isticmaal iyagu ay u yaqaaneen saaxiriintooda saaxir ma odhanayaan oo xakiim bay ku odhanayaan xukamadii horaa laga soo gaadhay kow uma sayidina sulaymaan ibnu daawuud calayhim asalaatu wasalaam waxay haddana usoo gudbiyeen oo barhatiyada isticmaali jiray bay leeyihiin nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam waana fikraddii ay yahuuddu ka aaminsanayd nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam yahuuddu waxay aaminsantahay ilaa jeerkan maanta ah nebiyullaahi sulaymaan inuu saaxir ahaa waxaashaahu xaashaah wuxuu ahaa nebiyun min ambiyaa ilaahi buu ahaa laakiin fikradda yahuuddu aaminsanayd baa waxay tahay inuu nebi sulaymaan saaxir ahaa waxyaaluu isticmaali jiray ee uu ka soo gaadhay xukamadana waxaa ka mid ahaa bay leeyiin barhatiyada waxa kolay haddana u nisbeeyaan weligii ilaahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kaga waramay wa qaala rajulun mu'minun ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka darfuk markii nebiyulaahi sulaymaan uu dalbaday carshigii balqiisaad ee uu ogaaday inay balqiisa soo dhowdahay waa kii nebiyulaahi sulaymaan junuuddiisii oo dad iyo insiba leh yidhi ayukum ya'tiinii bicarshiha qabla an ya'tuunii muslimiin war kumaan ku aaminaayo carshigii balqiisa ii qaadaya qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika wainii calayhi laqawiyun amiin wa qaala rajulu mu'minun ilaahay subxaana wa tacaala waa kale ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka طarfuk carshigan balqiisaad anaa kuu keenaya markaad sare eegto soo noqoshada ishaada aad soo il biligteed baaban carshiga kuugu keenayaan waa rajul mu'min abuha waxay qolada taariikhaha qortaa ninkaa magaciisa waxaa la odhan jiray aasif binu barkhiya wallahu aclam magacaasay ku sheegaan marka iyagu saxiroolayaashu waxay aaminsan yihiin aasif binu barkhiya waxyaalihii uu isticmaalay ee uu akhriyey inay tahay barhatiyada wahada xaasha lilah ismullaahi alacdam buu yaqaana ilaahay baray kiibuu mar keliya ku hadlay ilahina waa ka aqbalay tiiba waxay inooga dhigayaan barhatiyadu inay ahayd sirtii uu isticmaalay aasif binu barkhiya waxaasha lilaah ka soo gudub aasif binu barkhiya markay ka timi haddana waxaa cilmigaa tawaliyey bay yidhaahdeen nin xakiim ah oo sixiroole ay markaa xakiim leeyihiin oo la yidhaahdo qalfardiyuus qalfardiyuus ayaa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen ninka markii dambe soo gudbiyey uma man tatalamada lahu waxaa intaa haddana ku xigay ardaydiisii wixii ka sii bartay ilaa yowmina haada waa cilmiga sidaa loo soo kala dhaxlay bay leeyihiin barhatiyadu wahiya qasamun cadiimun waa dhaar aada u culus laa yatakhallafu canhu malakun mar allaaliya marka la aqriyo malag habsaamaa ma jiro oo dunidoo dhan baa oogsata heegan baa la wada galaa laa yatakhallafu canhu malakun walaa yacsiihi jinniyun walaa cifriitun walaa maaridun walaa shaytaanun makhluuqaadka intii dunida uunka ilaahay abuuray caqli lahayd oo jiniyo malaa'igba leh heegan bay gashaa wa kullu aalibin halkaan u socdaa waatan wa kullu aalibin nin kasto aalib oo cilmigan inuu barta rabaa daalib kasta oo lam takun cindahu aanay barhatiyadu agtiisa ahayn aw lam yakun lahu cilmun ama aan cilmi u lahayn biha iyada fa cilmuhu ajadamu haadaa huwa khulaasatuhum haddaanad barhatiyo oqoo nuurow cilmigaagu waa dabagoos bay yidhaahdeen cilmi aad taqaanoo la ictibaarin karaa ma jirta bay waxaa lagu dalbadaa malaa'igaha waaweyn ilaa jibriil ilaa mikaa'iil ilaa israafiil ilaa malakul malakulmowdkaa heegan gelaya bay leeyihiin mar allaaliya markaad akridana waa inay yimaadaan wa haadaa kufrun bawax waa gaalnimo cad oo aan geedna loogu soo gabanin nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa malakul jibriil buu u xiisoon jiray inay marmar badan u yimaado inay mar walba kulmaan laba saaxiib oo isjecel bay ahaayeen markii ugu dambaysay noloshiisana bisha ramadaan laba jeer buu qur-aanka la subciyey jibriil mucallimkii qur-aanka baray buu ahayey diinta macalikul jibriil nebi moxamed wuxuu ahaa nebi moxamed macallinkiisa mid jecel buu ahaa dabeedna aad buu ugu cishqiyi jiray o ugu boholyoobi jiray markuu u yimaado wuxuu maalin ku yidhi maa yamnacuka an tazuuranaa akara mima tazuuruna malakuljibriil maxaa kaa maanacayaa inaadna soo siyaarato si ka badan iminka sidanaad noo soo siyaarato waa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa malakuljibriil wuxuu ka tuugayaa booqashada iibadi muxuu ugu jawaabay ma jawaabin jibriil qur-aan baa soo degay ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa natanazalu إlا بأمri رabika lahu ma bayna أydina وma khalfana ma kaana وma bayna dalika وma kana rabuka nasiya bal u fiirso malakuljibriil ayaa wuxuu nebi moxamed baa ka dalbanaya ii kaalay oo maxaa nebi moxamed kalifaya mubarhatiyadun akriya markiiba heegan ha wada galaanoo malaa'igto dhani ha timaadee in mase jeer ayaa nebiyilaahi moxamed gaaladu ay ka shardiday tira war malaa'ig soo kaxaysaan ku aqbal leh malaa'ig kula socotoo dadka kula wacdida soo kaxayso wa qaaluu lowlaa unzila calayhi malakun fayakuuna macahu nadiira shardi baa lagaga dhigay inay xaqa fahmaan gaaladu ay ku raacaan keliya inuu malaa'ig soo kaxaysto masalada barhatiya uun ku xidho barhatihim barhatihim kariirin kariirin tatliim aad tidhaahdo oo malaa'ig iyo wax walba ay heega noqonayaan mu malaa'igtu inu yeedh barhatiyada aqriyo waxaa kaluu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaalaa hadday malaa'igi soo degto adduunyadu waa dhammaanaysa wa qaaluu lowlaa unsila calayhi malakun walow anzalnaa malakan laqudiya alamr wa hum laa yunsaruun malaa'igtu iskama timaado barhatiyana kuma soo xaadirto jaljaluutiyana kuma timaaddo rashiidiyana kuma timaado amar ilaahay bay ku socotaa laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun hadaba wuxuu ku leeyahay saaxibu اlbarhatiya wa biاljumla haddii si duuduubanba aanu nidhaahne fa haadihi اlasmaa'u asmaa'dan barhatiyada ahi qasamun jaliil waa wacad iyo dhaar aada u culus cadiima asha'ni xaalkeedu wax sahlan ma aha kahiira albarakati waalburhaan waa asmaa barako badan iyo burhaan badan wadata yuqni can jamiici maa cadaahu min alcasaa'im wax kastoo casiimaa iyo asmaa kasta oo lasoo dareeriya ama ha ahaato jaljaluutiya ama ha ahaato sulaymaaniya ama ha ahaato mid kaleeto eh dhammaan asmaada dacwaadka ah ee shayaadiinta iyo lagu dalbado waa ta ugu sidata barhatiyadu wayatasarafu <coughs> qofku wuxuu maamulayaa remote control ku wadayaa fii jamiici alacmaal haddii aada barhatiyada aada isticmaasho wax allaaliya waxa adduunyada jooga oo dhan satalaydadoo dhan adigaa xukumaya remote control baad ku xukumaysaa kow min oo maxay ah min istinzaali almalaa'ikati wa istixdaari acwaanin inaad malaa'ig la soo degto inaad gurmad aad la soo degto wa jalbin inaad wax soo keensato wa dafcin inaad balaayo iska riixdo wa qahrin inaad cadow aad dullayso wa ikhfaa'in wax aad rabtay in la qariyo aad qarin karto wa idhaarin wax kaa qarsoonaa inay ku tusaan wakayri daalik arrimahaasoo dhan mar haddaad barhatiyada taqaano cidna ugama baahnid min kulli maa yuriiduhu اlinsaanu min khayrin aw sharin min kulli maa yuriiduhu اlinsaanu min khayrin aw sharrin haddaad doonayso inaad khayr aad ku dalbato way ku adeegayaan haddaad shar u isticmaalaysana way kuu adeegayaan unduru yaa cibaad allah marka aynu nidhaahno malakul jibriil baa shar adeegaya malakul jibriil baa dulmi u gargaaraya mikaa'iil baa xumaan ka shaqaynaya maxay noqonaysaa caqiidadaasi waa kufrun bawaax weye waa gaalnimo cad oo aan geedna loogu soo gabannin weeyaan marka asmaadan ay leeyihiin barhatiyada waxay yidhaahdaan waa sideed iyo labaatan ism asmaadan barhatiyada ay leeyihiin waa sideed iyo labaatan ism weeyaan sideed iyo labaatankaa ism mid waluba awood gaara ayuu ku taagan yahay bay yidhahdaan sideed iyo labaatan ism sideed iyo labaatankaa ismna dhammaantood waa asmaa min asmaa illaahi bay ka odhanayaan waana kadib iyo been iyo khuraafo xataa markaad ku dhawaaqayso waa kelmado dhegahaagu xataa diidayaan oo aad ka argagaxaysay ku odhanayaan waa min asmaa illaah siddeed iyo labaatan ism siddeed iyo labaatankaa ism waxay ku sar go-an yihiin bay yidhaahdaan siddeed iyo labaatanka xaraf ee hijaa'iga ism walbaaba wuxuu adeegsadaa xaraf ka mid a xuruufta hijaayiga oo barhatihim wuxuu isagu leeyahay xarafka alifka kariirinna wuxuu adeegsadaa xarafka ba'da oo sida abjadku u qoran yahay tatliihimna jiimkuu leeyahay duuraaninna wuxuu leeyahay daalka sidaa uwad masjalin xuruufta yacnii xaraf kasta oo abjadiyada ka mid ah waxa uu leeyahay sir ka mid ah asmaa'dan sirteeda waxa kaley asmaadan siddeed iyo labaatankii ku sargo-an yihiin bay yidhaahdaan siddeed iyo labaatanka mansil ama siddeed iyo labaatanka god ee uu dayaxu u hoydo siddeed iyo labaatanka god ee dayaxii cadceeddu u hoydaan iyo waxaa xidhiidh ka dhaxeeyaabay leeyihiin asmaadan barhatiyada ah. oo isam walbaaba god ka mida godadka uu dayaxu u hoydo ee siddeed iyo labaatanka ah mid ka mida buu adeegsadaa godadkuna way kala awood badan yihiin godadku way kala awood badan yihiin godadkan laguu sheegayaa waa xidiga ilaahay samadaa uu ku qurxiyey xidiga ilaahay samadaa ku qurxiyey marka lagu leeyahay dayaxu god buu u hoydaa god daloolo u hoyda maaha ee waxa weeye xidigaha qaar ka mida ayuu ag degan yahay uu calaamad u yahay sideed iyo labaatanka god cadceedduna sideed iyo labaatankaa gudun bay degtaa laakiin geedi socodkooda ay ku kala badan yihiin oo dayixu bishii walba mar buu geedi socodkiisa dhammaystaa bishiiba mar ayuu geedi socodkiisa dhammaystaa dayuxu cadceedduna bishiiba sanadkiiba mar ayay geedi socodkeeda dhammaysataa taa macnaheeduna uu yahay cadceeddu sideed iyo labaatanka god saddex iyo lab saddex iyo tobankii gomaalin maalmoodba hal god joogtaa iminka markaad eegto jadwalkeennan salaada waktigu sadde saddexiyo saddex buu u guuraa saddex iyo tobankii maalmoodba hal god bay iyadu fadhidaa deedna sidaasay ku dhammaysataa lixda boqol iyo shan iyo lixdanka saddexda boqol iyo shan iyo lixdanka maalmood waxaanka lagu sheegayna waa xidiga uun xidigaha ilaahay subxaana wa tacaala inoo sheegay saddex xikmadood buu ilaahay xidigaha u abuuray laa xikma raabica ilaahay inuu samada qurux uga dhigay iyo rujuuman lishayaaiin iyo litahtaduu fii dulmaati اllah bari walbaxr xidigahanu waa adeegayaasheenna wax ilaahay innaga inoo sakhiray waana makhluuqaad halkaa kasoo laalaado kasoo maxaan ku dhaha gegan weeye wax allaaliya waxay dunidan maamul ku leeyihiin oo shar iyo khayr ah ma jiraan marka iyagu waxay aaminsan yihiin in xidigahaas dayaxu uu la dego iyana inay awood gaara maalintooda ay leeyihiin asmaadaasi waa sideed iyo labaatan marka siddeed iyo labaatankaasi ma shaqaynayaan bay leeyihiin markaad doonaysa inaad isticmaasho ilaa aada sarfulcumaar aada horta samayso waa inaad guriga malaa'igtiiyo wixii joogay oo dhan aad ka eedido markaasaad gudagelaysaa inaad asmaadii haddana dariiqooyinkii loo isticmaalay markaa sideed iyo labaatanka isanbal qaar ka mida baan idin maqashiinayaa waxay leeyihiin waa kuwan barhatihim barhatihim labalabaa loogu celceliyaa bay dhahdeen markaad ku hadlayso labalabaa loogu cel barhatihim barhatihim kariirin kariirin tatliihim tatliihim tuuraanin tuuraanin masjalin masjalin basjalin basjalin tirqabin tirqabin bahrashin bahrashin halmashin halmashin khawtarin khawtarin qalhanuudin qalhanuudin barhashaanin barhashaanin kadhiirin kadhiirin subxaan allah goormuu ilaahay kadhiirin noqday subxaan allah walilaahi alasmaa'u alxusna fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi sayujzawna maa kaanuu yacmaluun culimmadii tafsiirka aan ka baran jiray marka aayadda ay noo fasirayaan waxay odhan jireenuun laate iyo cuse iyo manaate iyo kuwaasaa loo jeedaa oo laata allah baa laga soo wareejiyey manaatana manaan baa laga soo wareejiyey laakiin nimanka dhab ahaan sida balooniga ugu cayaaray asmaa'dii ilaahay ee markay awfaaqda ku qorayaanna magacii ilaahay kolba warwareejinayo kolba xaraf horraysiinaya habeenkii dhawoodi waa idinka arkayay markay allah qoraan bay haddana ha'da horraysiinayaanoo haddana alif ku xigsiinayaanoo haddana laamkii ku xigsiinayaanoo saasay u wadwadayaan soo arki maysid yulxiduuna fi asmaa'i soo kuma muuqato inay asamka ilaahay siday doonaan kolba u dhigayaan marka isamkii kolba xaraf la horraysiiyo mid kale la dembaysiiyo aakhirka waxay soo fadhiisanaysaa kelmad aan fiicnayn inay meesha ka soo dhex karto saan xalay waa dhaweed oo kale aan dee idinku soo miitaalinayay isamka xasan oo kale markaad celceliso ood marba xaraf horaysiiso aakhirka maxaa soo baxaya naxsi baa soo baxaya oo dubuur ah soo ma marka isamkii ilaahay latiif buu ku odhanayaa allatiifu kala warwareeji kala warwareeji kala warwareeji aakhirka magacaan la qaadan karay noocaya baa soo baxaya ama ismun min asmaa'i shayaaiin baa soo baxaya soo arki maysid wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi mar walba ka fogaada baa ilaahay leeyahay kuwa asmaada ilaahay sida banuuniga uga cayaara ee siday doonaan u dhigdhigaya hahum waa kuwan ilaahay barqaqshuushin baa la yidhaa kule ilaahayna asmaaullahi alxusnaa buu leeyahay sideedaba ikhwatii fillaah asmaa'da ilaahay waa tawqiifi weeye isamka ilaahay lama bedbedeli karo sidaa doontaa adugu ma odhan kartid waa ism ilaahay adigu waxaa doonta iskama odhan kartid maalan alraxmaan waa arraxmaanu oo odhan maysid naxariista weeye waxaad odhanaysaa wuxuu la macnayaa ama uu macnihiisa soo dhoweyn karaa naxariista laakiin isamkii raxmaan lama bedeli karo tusaale ahaan haddii qof bini aadmiga a ah la yidhaahdo maalan eh, guuleed ninbaa guuleed la yidhaah markaad u qorayso magaciisa luqadaa doontaba ku qor ama ingiriisi ku qor ama talyaani ku qor ama carabi ku qor guuleed unbaad qoraysaa laakiin inaad tidhaahdo naasir baan ku tarjamayaa magaci guuleed inaad tidhahdo naasir baan ku tarjamayaa hadhow dhegmantiskiisi miyuu sax noqonaya ma noqonayo adigu waxaad ku farsinaysaa waa wax adiga kuu yaala laakiin isamku sidiisaasuu ku ilaashan yahay asmaa'da ilaahay waxba laguma dari karo waxna lagama dhimi karo waa maxfuuda waa maxfuud bay way ilaashan tahay marka waxaan ay kugu aqriyayaan ma aha asmaa ilaahay waxa weeyaan asmaa'a shayaadiin waxaanay ku leeyihiin malaa'ig baa soo xaadiraysana xaqiiqatan malaa'ig maaha maba timaado malaa'igto ilaa biamri rabbina idam ilaahay inay ku timaado mooyaane markaan jaljaluutiyada aan macnaynayno ayaa waxaa hadalladooda ka mid ah markaad jaljaluutiyada aqrido malaa'ig baa kuu imanaysa oo jibriil ku jiro markaasaa hadal sanqadh badan bay kugula hadlayaan si dhiifoon oo hanjabaadla bay kuula hadlayaan way kugu adkaynayaan su'aalaha dantaada oo aad markiiba soo qabato horta u sheeg sababta oo ah shaqo ilaahay u dirtay bay kaaga yimaadeen <laughs> shaqadii ilaahay u dirtay bay soo dayaceen adayga kuu yimaadeen markay kuu hanjabaan isteji adigu ila adaa muraad leh adigu isteji faallo kalena ha u gelin muraadka aad ugu yeedhatay uunu sheeg iyagoo cadhaysan bay ku imanayaan maxaad noo soo kadeeday maxaad noogu yeedhatay maa bay ku odhan doonaan hasalbabikhina isteji dee ilaa adaa faduushan galay dabadeedna malaa'igta dhaqsa u fasax ilaan shaqo ilaahay bay ka yimaadeen marka ay jaljalowtiyada macnaynayaan ayay halka aynala tegi doonaan inay malaa'igtu shaqadii ilaahay soo dayacday oo ay ka yimaadeen laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waxaan ilaahay amrin bay jeljaluutiyadu soo dalab soo dabtay soo ma shaqadii ilaahay ku ogaana way dayaceen way ka yimaadeen marka inay ku hiifaan oo ay maxaanku dhaha ku handadaan oo hadal kuloo dhiifoon kugula hadlaan waa munaasab weeye marka asmaa'da tan ay leeyihiin waxa weeyaan asmaa' karaamaysan xaqiiqatan waxa weeyaan waa albaab furma oo qofku hadduu baddaa galo albaab ku xidhmo aan ka furmin weeye haddaad baabkaa aada isku gasho diboo dabadaysa in hebelow lagu yidhaahdo ha ka yaabin asmaadan sideed iyo labaatanka ahe barhatiyada ay idhaahdaan waxay leeyihin isam walbaaba wuxuu leeyahay tabar iyo awood iyo meeluu ka howlgalo shaqa gaara buu leeyahay hal isam bal waxaan ku tusayaa xataa ay leeyihiin waa asmaa ilaahay barhatiyada ah markay fasirayaan ama ay macnaynayaan xataa waxay ku macnaynayaan iskuma waafaqayaan xataa waxay ku macnaynayaan isamku inuu dee meel cuskada soo maaha oo macnal dee la yaqaano uu sheegi karo bal hal isam baan soo qaadanaynaa oo asmaada ay leeyihin waa magacyada ilaaha iyo barhatiyada hal isam aan kuu sheego isamka lixaad ee basjalin basjalin baan kaaga warramaya waxay yidhaahdeen macnihiisa waxaa laga wadaa waduud haye intaa kumay joogsan waqiila yaa allahu baa laga wadaa waqiila yaa qaahiru baa laga wadaa waqiila yaa axadu baa laga wadaa waqiila yaa waaxidu baa laga wadaa intaas oo dhan markuu barhatiyada sharxayo manbacu usuululxikamku xikmadu waad ka helaysaa hal isan baa intaasoo masalo laysugu muransan yahay hal isan oo basjalin ah baa intaasoo isam la ysugu muransan yahay isamkan basjelin bay yidhaahdaan tiro xadidan oo ay sheegayaan wa min khawaasihi waxaa ka mida isamka ah basjelin dhammaan siddeed iyo labaatanka isamba mid walba khawaas gaara ayay u sheegayaan marka isamkan basjelin waxaan u soo qaatay masalo kale oo igaga tacalluqda sixirka oo ay halkan ku sheegayaan ayaan iyar doonayaa inaan isdultaagoon idin fahamsiiyo haddii ilaah yidhaahdo waxay dhaha khawaasta iyo howlaha loo igmaday isamkani inuu ka howlgalo waxa weeyaan anna man kataba qofkii ku qora fii waraqatin xamraa xaashi cas baad soo qaadanaysaa xilliga aada ku beegaysaana qabla tuluuci shamsi waa intaanay qoraxdu soo bixin ee maalinta heblo ah maalin hebla warqad cas soo qaado ku qor ereygan basjalin dabadeedna adigoon qof bini aadmiya juuq u odhanin hadalkaa soo bixin xagga badda u aad magacii basjalin eed warqadda cas ku qortay badda ku tuur adoon qof bini aadmiya la helin la hadlin maalinta ku xigta maalintii aad badda ku tuurtay maalinta ku xigta wax allaaliya waxaad muraad lahayd oo dhan ee aada qasdigaagu ahaa waad helaysaa maa basjalin ah, maa lagu qoraya wax allaaliya waxaad muraad lahayd oo adeer maa ku wada qorataan maxaad holugoynaysaan waxaanaa qoraysaan adduunu ka raadinayseene maa basjal intaa wada qorataan muraadkiinna wada heshaan maxaa faraqa islaamaha aad mar walba furanaysaan iyo masaakiinta aad beenta u sheegaysaan idinku kalifay maa wada aqniyo noqotaan basjalin ku noqotaan waxaa taa ka daranun u socdaa waxay yidhaahdeen isamkan basjalin waa isamkii ay ku carceertay ay samada ku fuushay zahra sahra miyaa taqaanin <laughs> ya subxaana allahi alcadiim waxay aaminsan yihiin xidigta zahra la yidhaahdo xidigta sahro la yidhaahdo inay naag ahaan jirtay tafaasiirta qaarkoodna israa'iiliyaadka markay soo naqilayaan waad ku arki doontaan zahra waa xidig ka mida xidigaha ilaahay subxaanahu wa tacaala samada uu ku qurxiyey waxaanay ka mid tahay bahda cadceedda bahda cadceedda ayay horta zahri ka mid tahay waa xidigta aynu u naqaano xidigta waa beri xidigta waa aynu u naqaano weeyaan dadka qaarkoodna ay bakaal u yaqaaneen qaarna ay bakool u yaqaaneen waa xidigta sahro la yidhaahdo taas weeyaan xidigtaasa waxay leeyihiin sahra waxay ahayd gabadh gabadh qurux badan bay ahayd marka la eego xidigaha bahda cadceeduna waa sagaal bay iminka yidhaahdaan inkastoo ilaa iyo saddex kalena iminka la ogaaday meerayaasha bahda cadceeddu inay jiraan mar hore waxaa la odhan jiray meerayaasha bahda cadceeddu waa toddoba sabca sayaaraad baa la odhan jiray aqoontii markii ay sii korodhay ee haddii aan la yidhaahdo microscoobadii samada lagu eegaya ay soo kordheen qaar kalea soo kordhoo sagaal baa laga dhigay ilaa iminka waxay marayaan labayo toban bay yidhahdaan waa bahda cadceedda ku wareegta marka xidigtan zahro la yidhaahdo afkooda qalaad waxay ku yidhaahdaan finas baa la yidhaha finas bay af ingiriisiga ku yidhaahdaan xidigtaas qiso weyn bay ku leedahay kutubaha waana israa'iiliyaad waxay yidhaahdaan xidigta finas ama xidigtaa zahra la yidhaahdo ee magacyada dhowrka aleh ah waxay noqotaa bay yidhaahdeen gabadh bay ahayd markii ilaahay bini aadmiga abuuray subxaanahu wa tacaala ee ay arlada yimaadeen ayaa markii ay kordheen ay yaro bateen ayaa macaasidoodii badatay atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak markii ay bini aadmigii bateen waa siday odhanayaan xaqiiqana ma aha xadiid saxiixa iyo mid xasana iyo mid maxaanku idhaha xasan likhayrihi midna lama hayo sida culimada tafaasiirta ibnu kahiir iyo rag badanoo ajilo ahi ay tilmaamayaan qisadaas waxay yidhaahdaan malaa'igtii baa dhabannada qabsatay markay bini aadmiga waxay samaynayaan arkeen markaasay ilaahay la hadlayn ilaahow qowmkan maxaad ka abuuratay ee sidan ku gelaya ee ku caasiyaya ilaah maxaad u samaysatay afkoodina maha malaa'igta markaasaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu yabay ku odhanayaan haddii ku idhaahdaa waxaan ku abuuray idinka idinku abuuri lahaa sidaa ay samaynayaan unbaad samayn lahaydeen markaas ilaahay ma anagoo ku naqaan oo ku aragnay oo haddii alla idhaahdo cibaaddaadii baa ku caasiyayna ma dhacayso markaasuu ilaahay ku yidhi bay idhaahdeen haye yahay bal saddex malag oo kuwiina ugu sita ah iska soo sooca dhulkaan geynaya daaqadiiyo awoodda aan bini aadmiga ku abuurayna waan ku abuuri doonaa saddexdii malag bay iska soo xuleen saddex aada iyo aad baagag adaga dee afar four iyo five <laughs> ayay soo saareen dabeedna markii lasoo anbabixinaya baa mid yidhi anigu may waan ka tanaasulayaa ha layga daayo laa yacsuuna allaha ma amarahum kani waa diiday isagu ilaahay aan u tegi maayo iga daa haye labadiinan socda labadii nin laba malagba laba nin baa laga dhigay arladay u soo degeen weliba bilaad albaabil ciraaq baa la keenay labada malag labadaa malag xukamo ayay noqdeenoo dadkay kala saari jireen maalin maalmaha ka mid a baa gabadh geedkaa la ego quruxda aada yaabto laan madheedha oo ninkeedii ka ashkatoonaysa ayaa u tiri deedna damac baaba ka galay waa labadii malag iyagu inay malaa'igii way garanayaan laakiin dee suurad bini aadmi bay leeyihiin dadkuna way yaqaaniin malaa'ig martiya inay yihiin gabadhii ayay yidhaahdeen waanu kuu muraad leenahay aan odayga kuu xukunno xukunkiisi dee naga yeel markaasita war naga tago waalantiine maxaan idinka yeelaa adigu way maacuudiyeen waa maacuudiyeen muddo dheer bay daba socdeen marba meel isu soo taageen dabeedna markii dambe waxay tihi waryaadheen anigu diin baan leeyahay sanam baan caabudaa nimay haddaad sanamkaa ila caabudaysaan waxaad u muraad leeday waa iga helaysaan haddii kalena dee ina kala daaya markaaslabadii malag may may anagu uh, ma caabudayn waxaan idhahay way kala tegeenoo haddana mar dambay haddana dee kusoo kacday dacarti way u yeedheen deedna waxay ku yidhahdeen heedhe inaad erde nala heshiye dee maxaan idinkula heshiyaa wax ogolaada waayahay aakhirkii markaa waxay tidhi saddex mid unbaad igu soo gaari kartaan haye inaa khamrigaa cabtaan iyo inaa ilmahaa dishaan iyo inaa gabadhaa aan idiin keenay aada hawl ka gashaan saddexdaa markaad samaysaan miduun baa aniga inay soo gaadhaysaan waa la iseegay waar maxaanu yeellaa de ilaahay maynu caasiyi karraa may qof muslima maynu dili karraa maxaynu samaynaa dee khamrigu aan yaro cabno deedna khamrigii bay dhameen bay yidhaahdeen markay khamrigii dhammeen baa dee miyirkiiba ka tegey markii miyirkii ka tegey ayay naagtii ku maxaan ku dhahdaa tala xumaadeen ilmihii yaraana way dileen haye dabadeedna gabadhii sahre la odhan jiray intaana horta farsamooyinkaa samaynin ayaa waxay tidhi waxaan rabaa inaa ibartaan isamkanaa samada ku fuushaan markaasna waan idin ogolaanayaa deedna isamkiibay bareen ma man huwa hada lism waa basjelin basjelin bay bareen markii ay intaa iyagu sameeyeen ay maxaanku idhahda arladii fasahaadiyeen ayaa iyana basjelin basjelin basjelin tidhoo waabay duushayba samaawaadkay qabatay waa xidigta suhre la yidhaha bay idhaahdeenee waxaana xidhxidhaha la yidhaahdo ayay noqotay oo xidigtaa sahre weeyaan iyagii markaa maxaa ku dhacay iyagii markii ay fasahaadka ku dhaceen caalamka sare oo dhanna tv v baa laga daawanayaa arlada waxa ka dhacayay malaa'igtii labada ahayadee lasoo saaray baa laysku daawanayaa kow dabadeedna dee nimankii waqcadii ku dhacay markaase malaa'igtii oo dhani ay wash ka oo xalaali waxay ku hadlaan garan waayeen way ama kaageen wuxuu ilan biniaadmigu wax karti badan weeye wuxuu ilan biniaadmigu wax adkaysi badan weeye biniaadmigii bay u garaabeen ujeedada laga leeya mataqaanaa waa si la inoogu sahlo man zinada iyo xumaanta war malaa'igta ilahay baa adkaysan wedanayoo adnalada iska daa <laughs> maqsadku marka lagu leeyahay malaa'ig baa adkaysan weyday waxa weeyaan ma yeedhaanka aan diin garanaynin in laga dhaadhiciyo war maxaanku dha iyo haddii alla idhaahdo katiinadahan kugu xidhxidhan malaa'igtii baa jejebisay wax laga adkaysan kara maaha in la yidhaahdo unbaa laga wadaayo dee maxaanku dhaha loo loo qiildayo xumaanta iyo macaasida iyo wixii lamida ayaa loo qiildaya labadii malag dee fashilme siday iyagu leeyihiin dabadeedna nebi nebiyada ilaahay ka mida loo soo diray wuxuu yidhi nimankaa noo garqaad ilaahay malaa'igta loo garqaadaya waxaad ku tidhaahdaa waa dambowdeene ma aakhiraan idinka goostaa mise ifkaan idinku cadaaba labadii nin ayaa is eegay wareedha kaynu doorannaa ma cadaabka adduunyadaynu qaadannaa mise cadaabka aakhira markaasuu mid baa yidhi wareedhe dee adduunyaduba waa waa bilow iminka kuman sa kumanyaal sano oo soo socda miyaynu adkaysan karaynaa cadaab armay naga daaye aakhiro wuxuu doona ilahay naga yeele markaasuu kii keliya waryaa taladii horaan eeday markaad adigu ii sheegto oo anigii fasahaadka galay kaa yeeli maaye ilaahay waxaynu weydiisanaynaa adduunyada inagu inagu ciqaabo si aynu aakhiro u badbaadno deedna waxay dhahaan ilaahay waxaad go-aan gaadhsiisaa cadaabka adduunyadaan dooranay haye oo ilaahay waa khafaara dunuubbe maxaad cadaaba ilaah ii dembi dhaaf aba kaaga xidhaandiyeed wax dhaceenbe maya cadaabka ilaahay baan dooranay bay idhaahdeen dabadeedna ilaa hadda cadaabkii uu ku socdaa qisada la yaab kale waxaa weeye marka cirku roobka da-aya ma aragteen bahashan la layidhaha jeegaanta miyaa taqaaneen waa carabkii malaa'igta oo waxay rabaan biyaha inay carabka u dhigaan mar alaale markay carabka u dhigaan baa roobkaba qaadaa jeegaan iyo roob isma qaataan samid arag marka waxay idhahdeen mar allaale markay jeegaantu timaaddo waa carabkii malaa'igtii oo soo laalaado oo cadaabkii ku baxayo oo waxay eh, meesha roobkii bay bay meesha ka eryeysaa ila naxariis looma ogola markaa labadii malagna ilaa hadda way cadaaban yihiin bay yidhaahdeen sahrana halkanay ka soo laalaadaayoo waa malcuunad bay yidhaahdaan way nacladan waa naagtii labada nin malaa'igta waa naagtii fitnaysa bay yidhaahdaan waxaasoo sheeka ah waa khuraafaad aan asal iyo sees toona diinta kulahayn haddaad maanta dunida aada ula tagto tani naag bay ahaan jirtay sahro laydhaa war diintaadu way qaldantae naga tag xaqiiqatanna deliil looma hayo xidigtani inay naag ahaan jirtay markii ilaahay caalamkaa abuuray xidigaha unbay la abuurnayd waana xidig xidigaha ilaahay ka mid ah. naagna may ahayn hadda ma kuu dhacday marka isagu wuxuu inaga dhaadhicinayaa saaxiibkan hadii alla ka dhigo manbacu usuululxikmahu in sahri ay naag ahayd oo basjelin akhrisatay oy samaawaadka u duushay war heedhe abu cabd abu cabaasow omaad adma basjelin intaad akhrisata duushid wadaadkaagan mambacu usuululxikamka soo qorayo markaad leedahay basjelin baa lagu duulaa maxaa cagaha boodhka kuu geliyey maad basjelinba intaad tidhaahdo kulba magaalo u duushidoo iska un haddii alla ydhaa ciidamadaaduna maxay diyaaradaha ka raacayaan maxay baabuurta ka raacayaan basjelin baaba ku filane basjelin diyaarada looma baahdeen bilaahi calaykum gaadhi looma baahdeen daqiiqadaha bada caalamka laysooga gooshi lahaa hadda kuu dhacday ee waxa weeyaan waxaan waxaa la rabaa marka hore in dabin lagu soo geliyo aan waxba ka jirin mar allaaliya marka malaa'igihii ilaahay iyo makhluuqaadkii wanaagsanaayoo dhan iyo adigana xidhiidhkiinna la kala jaro oo telefoon kuu bixi waayo oo yaa allahu daa tidhaahdaba la aqbali waayo in sidii la doonaba lagaa yeelo oo silciyo durxumo aad ku dhimato waa maqsadkooda ina shayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir marka waxyaalahan ay leeyihin awliya lagu noqdaa waa waxaas waana arkaysaan sida diinteennii duulimaadka loogu yahay ee waxaan diin ahayn diin la inoogaga dhigayo oo haddaad weliba ka hadasho le awliyada ilaahay buu diidayaa war awliyada ilaahay ma diidani alaa ina awliyaءa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun adu hal awliyaad aaminsantahi anuu laba awliyaabaan aaminsanahay anugu laba awliye inay jiraan baabaan anu rumaysnahay awliyaa allah iyo awliyaa shayطaan war ma jiraan mise ma jiraan awliyaa allah iyo awliyaa shayطaan labadaasiba inay jiraan waan aaminsanahay mid walina dee si fuu leeyahay basjelina kuma duulaan awliyada ilaahay malaa'iga ilaahayna ma soo jilaabaan oo qasab kuma soo kaxeeyaan oo amarka ilaahay kama soo kaxeeyaan marka halkaa caawa waxaa inoogu joogaya basjelin iyo maxaan ku dhaa baalashii lagu duulayey wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان